gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba harsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala garto kala mana gurmaan runti maha habeen qof ilaa gartee inkidiba la furo gooraan fogayn haddaan laysla garan aabe wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xogwaraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib oh, mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sannada labada qodobada caawa barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal soo bilowday aroortii hore ee saaka soona gaaray ilaa iyo galabta oo ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo al-shabaab ku dhex maray deegaanka jicibow ee duleedka degmada buleburde hadda waxaan eegi doonaa khasaaraha ka dhasha dagaalkan marka haddaan goobtii ka yeelanay khasaaro wixii la gaaray waa kuu sheegay maaho waa kalaka raadin ma jiro kale wax dhaawaco annaga kama soo aagagiina inta badan waaba ku sugannahay barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan saaxiibyaal waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan horjoogihii jabhadaha kooxda al-shabaab u qaabilsanaa gobolka bakool oo dowladda soomaaliya isku soo dhiibay iyadoo dowladdu ay ku soo bandhigtay gobolka bakool waxaad ku dhegeysan doontaan sidoo kale saaxiibayaal barnaamijka inta aynu ku guda jirno qaramada midoobay warbixin ayay ka soo saartay sheegaysa in al-shabaab cadaadis xoogan ay la kulmeen tan iyo markii ay bilowdeen howlgalladan sanadkan lagu guda jiro waxaana ay sheegtay sidoo kale hubka halka ay ka helaan kooxda al-shabaab haddaba waxaan eegi doonaa warbixinta ay soo saartay eh, hadda warka way iska soo saaraysaa waaye monitory groupka waxa waaye waa hay-ad oo united nationka iyo dowladaha maaragtay soomaaliya dane ee maarta xogta ay siiyaan hubkan small armigaana meel ka soo geli karaya oo shabaab ay haystaan qodobadaasi qodobadii kale inugu soo korra intaan barnaamijkeenu ku guda jirnay aad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaanaya sidoo kale qayb qaybkaha ah gabagabadan waxaad ku dhegaysan doontaan Brasil. maxamed cabdulle cumar ayaa farsamaynaya waxaan ahay sayid cabdiraxmaan cali waa mar kale xog meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taalo ama shabaabaad tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay shabaab qora qaado kula dirir gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafuliimaantii ay daba socotaa taas ada waa hal laba ma ah waa shabaab qaraxa shabaab baasow ka soo bixiyey lacagaa lagu bixiya dhammaan wiilasha shabaab jooga wiilal taajiriin oo milyaneero oo xisaabaad ay ugu jiraan ma aha calidheeraha meelaha baqbaqlaayo shaydaanka iyo hebel deeriyaha mujrimka kale oo kasii weyn bangiyo baase uguma jirto baasadeenna waaye marka kan qaraxa isku xirxiraya dembiile ah baasadii lagu soo gaday qaraxaas laisku xirxiray kii bixiye dembiile ma aha waayo qofka loo sheegaayo oo caqligiisa uu aqbali karo dembiilaa tahay adaa ka weyn laanna adiga lacag haddaadan dhiibi lahayn ninkaan qaraxu isku xira ma heli lahayn kan lacagta dhiibaayow waa adiga dembiilaha koobaad waa adiga naftaada kuma badbaadi kartid kun qofood naftood in la laayo madaxweynaha jamhuuriyaddaan ahay la iguma imaa karo la igalama hadli karo qof shabaab horta sidiisaba loo haysto maya wallahi ninkaa waa loo yeera waa ku khasbanaay maxkamadiisau tegay ahlan wasahlan shabaab waayo meesha war waa ka baxo anaan la iigu imaa karin saraakiisha amnigaan loogu tegi karin nabadoon ma aha xildhibaan ma aha wasiir ma aha waxba ma aha shabaab xiri ninka daba socdo cudurdaar ma lahan gebigebi ka dheer guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u garab garab ka tegay Eh, hagaag saaxiibayaal markale kulanti haboonaya idin leenahay haddii aynu ku bilownana waxaa maanta dagaal qaraar uu ku dhex ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo xubno ka tirsan al-shabaab deegaanka jicibow oo hoostaga degmada bulaburde ah ee gobolka hiiraan khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkan oo soo bilowday aroortii hore ee saaka soona gaaray ilaa iyo saddexdii galabnimo ee maanta khasaaraha ka dhashay ayaa la sheegay inuu aada u xoogan yahay oo dhinacyadu ay isgaarsiiyeen ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ayaa waxa ay ku sugan yihiin goobo ka agdhow halkii lagu dagaalamay ee deegaanka jicibow ahayd waxaana sidoo kale lasoo werinayaa in khasaaraha ka dhashay dagaalka uu aad u fara badan yahay inkastoo aan la helin khasaaraha dhabta ah tirakoob cayiman oo khasaarahaas dhashay ah iyadoo dhaawacyo laga soo qaaday goobihii lagu dagaalamay oo ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka dhaawacyadooda laga soo qaaday halkaasi waxa ay sidoo kale dadka deegaanka soo warinayaan in ciidamada wali ay ku sugan yihiin goobo ka agdhow taliyaha ciidamada lugta ee qeybta toddobayo labaatanaad ee xoogga dalka taliya kooshin ayaan wax ka weydiiyey xaalka goobihii lagu dagaalamo maanta maadaama ciidamada halkaasi ku duulay oo dagaalka iyagu qaaday ee xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka uu qayb ka ahaa taliyo dagaalkaas uu dhacay dagaal wuxuu ahaa ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka deegaanka si al-shabaab udhexeey o aynota khawaarigta udhexeeyey marka daa uu bilaawmay ilaa sideed saacdee barowna uu socday ma yaa dagaalka qaaday ma idinkaa qaadeen marka mise shabaabaa soo qaaday annagaa qaadnay dagaal annagaa qaadnay meele ay ku dhuumaalaysanayeen ayaan saakay dagaal qorshaysan ku qaadnay waa kala wareegnay aada jijicdhow dhammaan mhm. bel luuq dheere la yidhaah ayeen isugu shubnay annagoo washadii kus ku soconna ayay ciidan kale soo gudbiyeen marka ciidankii soo gudbiyeena waxay iska dhigeen ciidanka deegaanka iska dhigeen waa garta dhabagalay sameeyaan adigu uma guulaysan insha allah anagana waan garaacnay adigana waa ka gudtay khasaaro marka maxaad gaarsiiseen ma khasaaro badanaa gaaray dhaawacoodi iyo dhimashadiidu meesha iska dhoobnay annaguna hadi mm. ma fiirino dhaawacii dhimashada guushaiya goobtu heraan fiirinaa koleyba waa laga waa markaas idinka dhankiina maxaa khasaaraha oo soo gaaray inta dagaalka uu socday waa jiraa laakhataar waa jiraa ma qarsamayna anaga khataar waa jira dhaawac waa jira waa kuyahay waa mhm. eh, jirtaa waa yar maxay la egtaha marka khasaarada idin soo gaartay maya maya annaga eh, khasaaraheena na soo gaaray dhimashadeenu dhaawaceennuna waa yaryahay aan kuli waa afar qof oo dhaawacoodu fudud yahay eh, dhimashaduna waa saddex qof oo qof ay ay shocor laba ay shocor tahay maxaa ka jira in khasaare xoogan oo idinku soo gaaro dagaalkan hadii marka haddaan gooftii ka yeelanay khasaaro mm. waa ku sheegay hadda wixii la gaaray waa ku sheegay maho waxaa maqalnay in oo dadka qaar laga soo tegay oo goobta looga soo tegay iyagoo dhaawacay qabaan warka ma jira maya maya ma jiro ma jiro ma jiro mm. ala annaga wax dhaawaco annaga annagaa kama soo tegi aagagii aagagiina inta badan waaba ku sugan oo ciidanku ceelan dagaal inuu dib ugu guurtay oo meelo kale u agbedelasho sameeye moogiya agoo ku sugan agbedelasho nooceeh noo sharax meesha meel banaan hadday tahay meel hoogi karaa dagaal meel laga dagaalami jira mo marka annagu weli agagii annagaa ku sugan oo buurihii saaran laakiin meeshii dagaalku ka ka dhacay waad ka baxdeen soo sidaa maaha goobta dagaalku ka dhacay waxan webiga in la goystiy waana goystina webiga nabadka waa ka saar waayahay dhulka dhulka roobaa ku daa meeluna waa cara madow eh, eh, meeluna waa eh, dhul dhagaxa marka dhanka dhagaxa waa roobka waa la geli karaa maogtahay laakiin cara madowka laguma noolaata hadda deegaanka jicibow yaa gacanta ku haya dhulkii lagu dagaalamo maanta nimankii aad la dagaalshay deegaanka jicibow baryahan dambaba iyo dhulka lagu dagaalamaba dhumaaleysiay kusoo gudbaayeen hadda annagaa deegaanka jicibow gacanta ku haya ilaa iyo mise saacdood oo dagaalkan socday oo xiriir ah dagaalku wuxuu bilowday nuskii saac eh, galabta sideed saac iyo barna waa waa dagaalkan ciidamada deegaanka qayb miyay ka ahayn mase ciidanka xoog oo keliya ayaa qaada weerarka maya maya ciidanka deegaanka qayb weyn u kulahay eh, ciidanka dawladda iyo ciidanka deegaanka intaba waa waa wada dagaalameynay mm maba maba ayagu meel kastay tagaanba ciidanka deegaankii anagu maba kala aragna sooma deegaanka jicibow intuu dhacaa marka noo sheeg bal sawir guud nooga bixi kale deegaanka jicibow meel kala barka eh, halgan iyo iyo buulo burde oo beero yabaa la yidhaa ayuu galbeedka dhanka weliga ayuu ku yaalaa mm. eh, waa laba tuulo oo qoraxdinka iyo bari ka kala jira meeshaas malkada oo oo deegaanka jicibo baa la yidhaha waa meel buuro waaweynu ay ku soo jeedaan webiguna hoos maro marka meeshaasuu ku yaalaa halgan iyo boologurda ku jiraan afartan iyo kow kilomitr laakiin deegaanka jiciw boologurda waxa u jiraa labaatan iyo saddex kilomitr jicibow horema loo xoreeyey mase dhowr jeeraa lagula dagaalamay jicibow dhowr jeeraa lagu dagaalamay marka way gudbayaan nimanku waa taqaana nimankan khawaarigta way gudbayaan weligay ka gudbayaan waxay marayaa dhinaca galbeedka dhinaca galbeedka markay maraan muddaa la joogaya meelo kale kasoo gudbayaan marka ataag ka samaynayaan marka meel hadda ciidan rasmi intuu dego deegaanka dhigkasta waa meel carabadooba buuraley ah eh, weliba eh, dooman badan u furan tahay marka in inta la burburiyo eh, laga socdo mugaas haddana wixii kusoo noqda la burburiyo mawgiiya maaha meel ciidan deegaan intuu dego base weliba dhinaciisa kale haatee signi ka soo dhigteen oo suugaka soo dhigteen ay ku garaacayeen maanta ciidanka marka waa dee meel yar oo jaqiir ah oo jidku goolada ka galo marka meel deegaan oo caramadowna ah oo ciidanku usan degi karin deegaanada kale ee ay soo galaan sida eh, hadda ay usoo galeen bajiciboog oo kale maxaa idinkaga qorshaysan ah, beere yabaal iyo dhulkaas oo dhan ay deganaayeen annagaa degan hadda beere yabaal annagaa degan bur habooto annagaa degan jaamacaan annagaa degan wadadaas halgan iyo goolo burda udhexayda waan furnaba waa gartee marka waxay u baahan tahay lagu sii sikado waana kusii wadayna hadii alla idmo oo ah shaqaan kasii qabanayna ilaa booxo ilaa beledweyne wujida wixii ku jira waa la dagaalamayna insha allah sidee ayaad u qorshayseen inaad uga hortagtaan weerarada shabaab ay soo qaadaan oo kale khasaaraha ka dhasho ama kuwa aada qaadaan hadda maanta dagaalka dhacay in khasaare xoogan uu ka dhashay aan ugu maqaalo ahay very eh, saaxiibkayo adiga haddii eh, eh, dagaal dhaco oo meel laysku rifo edelba khasaara wuu imaanaya laakin khasaaraha maanta dhacday wuxuu ahaa khasaarihi ugu yaraa magara khasaarihii ugu yaraay ayuu ahaa ha ahaatee dagaalada waa la yarayn karaa hadii hadii nimankaan siday tahay loola dagaalamo waa la yarayn karaa marka galbeedka weli anaa cadowga oo noo dhexeeya mooge nimanku ma aysan joogeen meesha weligaasi hadba meel doon uga soo xirayaan halba meel xerag ku xiran yaanay kasoo gudbayaan marka eh, waxaa taanu u dulqaadan wayn mau dulqaadan karnan dadku mana hadda dadka eh, bariga weliga ka jira bis maaha xoreynteenu eh, galbeedkana insha allahu tacaala waa waa ku diri doonaa oo waa ugu tegi doonaa meel allaala meesha joogaan waa aadi doonaa insha allah faarax kooshin taliyaha qaybta toddobayilabaatanaad ee ciidanka xoogga dalka ayuu ahaa oo iiga warbixinayay khasaarihii ka dhashay dagaalkii maanta jicib uu ku dhex maray ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyadoo uu sheegay in ay jab gaarsiiyeen kooxda sidoo kalena deegaanadii lagu dagaalamay ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal markana haddii aynu eegno qaramada midoobay war ay soo saartay oo ay kaga warbixisay xaalka wakhtigan ee kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegtay in al-shabaab jab xoogan ay kasoo gaaray amaba uu kasoo gaaray dagaalka ay ciidamada xoogga dalka ay kula jiraan waxaana ay sheegtay in ciidamada ay wiiqeen awoodda kooxda al-shabaab kadib cadaadiis xoogan oo ay saareen waxa ay sidoo kale qaramada midoobay ka warbixisay sida ay ku helaan kooxda al-shabaab hubka waxaana ay sheegtay inay ka helaan qaar kamida ah wadamada yurub iyadoo ay wadamada asiana sidoo kale ay ka helaan hub kooxda ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxaa saaraad cunaqabatayn aada u xoogan oo ay dowladda soomaaliya ku soo rogtay dhanka dhaqaalaha iyadoo dagaal adagna ay kooxda kala kulmaysay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka warbixintan ay hay-adda monitary group ay soo saartay ayaa waxa ay sidoo kale ay kaga hadashay had kooxda wiiqitaanka awooddeeda la wiiqay ciidamada xoogga dalka awoodda ay heleen ee ay kaga maarmeen ciidamadii la howlgeli jiray ee atmis korneyl cali macow oo ka faalooda arrimaha ammaanka ayaan wax ka weydiiyey warbixinta hay-adda qaramada midoobay ay soo saartay xigashada halka ay ka heshay in al-shabaab awoodoodii la wiiqay iyo sidoo kale ciidamada xoogga dalka haddii ay sii joogtayaan dagaalkan ay kula jiraan al-shabaab halka awoodooda ay gaari karto waa horta dhegaystayaasha waan salaamayaa dadka soomaaliyeed alla waxaan ka baryayaa dalkaynu nabada iyo ummadda soomaaliyeed oo midowday u midowda cadowgeedana waxa waaye guulo badan ayay keeneen in guushaasi maarata lagu taagnaado soomaaliya hal cadow ay leedahay waa khawaarijta khawaarijtaa in meel looga soo wada jeesto taas ayaa maaragta aan ku ammaanayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo labadan gobol iyo gobollada soomaaliyeed oo dhan oo maaragtay la dagaalamo in midnimadaas haddii ay timaado cadow badan oo damaciisa og yahay inuu dhulkayna maaragtay qaarkood bay leeyihin xoogaan ku qaadanaynaa ama xeelad marka dadka soomaaliyeed waa ad ogtihiin intaan ayaan rabaa inaan ku kordhiyo abiy axmed waxa uu yiri waa inaan bad helaa xoog ama heelad waxa waaye abasiniyankii melilakh ayaa isku dayey xaylasalaasa isku dayey mingiste iyo iyo ninkii la yiraahdo muxuu ahay isagan kuwaas muxuu ahay kama awood badno hmm. shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa muhiima ah inay midoobaan cadowga dalkooda damaca oo weyn ooga jiro inuu qaatana kuwaasaa ka mid ah. marka haddii aan usoo gudbo su-aashaaday ahayd monitory groupka weligood waxaa xooga ay maaragtay ay ka ururiyaan kolba ciddi markaas iyaga aftaqaano oo xalana iyo meelahaas ay kula kulmaan ayay ka aruuriyaan marka hubka china ka yimaadaa iyo maxaa bulgaria dowladaha ayay maarata ay tilmaameen small armiga adduunyada meel kasta ayaa laga iibsadaa laakiin xogta ay sheegeen ma dhammaystirno hubka shabaab meeshaasay ka helaan wadamadaasay ka helaan waa waa okay wadamadaas haddii ay ka helaan hmm. wadanka xaggey ka soo galeen hubkaan soo galaayo ma waxaa sahlayo inay maamul goboleedyada hay-adahooda amniga iyo sirdoonka aysan xogta kala qaadanin oo ayan maaragtay ay ka warqabin xeebahooda waxa kasoo degaayo sida puntland oo kaleeto iyo maxaa jubbaland iyo xeebahan kaleeto oo dhan xaguu hubka kasoo galay marka hubkaana weligiis wadanka uu soo galaayo xuduudaduu ka yimaadaa Eh, laakiin muhiimada waxa waay shabaab hub kastoo ay qaataan eh, waxawaaye waa dad ah, waa dhowr maaragtay eh, khawaarij oo maaragtay geedaha hoostooda ku dhuumaalaysanayo awood iyo iyo cudud iyo iyo dhaqaale iyo iyo dagaalyahanimo kuma dhamma shacabka soomaaliyeed waana la tijaabiyey waa gartay intii la ogaa ayay soo saartay soo lama dhihi kara marka hay-adda minton group hay adda hay-adda eh, warka way iska soo saaraysaa waaye monitory groupka waxaa waaye waa hay-ad oo united nationka iyo dowladaha maaragtay soomaaliya dane maarata xogta ay siiyaan hubkan small armigaana meel kastuu kasoo geli karaya oo shabaab ay haystaan weligeedna soomaaliya waxa waxa ay lahaayeen dad ka beecmisharo hubka oo ertoogta la yidhaahdo oo caane ay maaragtay ay lahaayeen marka hubka weli wuu soo galaa wadanka siduu kusoo galaba dekada muqdisho hub ayaa lagu qabtay ka yimiday dalka dibadiisa sidoo kale dowladdu waxa ay soo xirtay nin ay ku sheegtay inuu u qaabilsanaa dhoofinta hubka al-shabaab dalka dibadiisa looga keeno oo iyada iyo dowladda kenya ba iska kaashadeen marka arinkan hubka lasoo dhoofinayo khatar noocee ah ayuu markaa lahaa wixii haddaan ka horreeyey maadaama dowladdu hadda dagaal adag kula jirtana xagguu ku dambeyn karaa shabaab hubka ay ka heli jireen dibadda waxa waay sirdoonka eh, niisa iyo muxuu ahay sirdoonka kenya oo shaqaynta ka dhexaysa guulaha ayaa ka yimid in maaragtay bartilmaameed laga dhigtay muxuu ahaa dadka hubka kasoo soo dejiyey muxuu aha soo geliya soomaaliya waana guulo maaragtay uu sirdoonka uu gaaray in maaragtay ninka cadowga hubka cadowga muxuu ahay usoo iibinaya gacanta lagu dhigay waa guul eh, kuwa kale oo maaragtay sidaa u dhaqmayan way kuwaana qaadan doonaan insha allah waxa ay sheegtay sidoo kale in kooxda tan iyo dagaalkii lala galay ay aada hoos ugu dhacday awooddeedii oo kooxdu dagaaladaas ay ku jabtay jabkaas ka waran bal ay ka sheegtay in kooxdu uu ku dhacay waa run way jabeen shabaab way ku jabeen hirshabeelle iyo galmudug labada way ku jabeen shabaab waxa waa in yar oo ay ku dhuumaalaysanayaan oo aan saas u badnayn oo maaragtay dhinaca galmudug iyo maxaa qaybo ka yaro oo ka mida ah hirshabelle ay ku harsan yihiin eh, sida had deertaan aan arkaynana madaxweynaha waxa uu booqasho uu ku tegay koonfur galbeed taana waxaa la rajaynaya inay koonfur galbeedna ay ka bilaabato marka shabaab waxa waaye ilaahay idinkiis waxa waaye dadkan iyo dalkan muxuu ahay inay geesiyaasha u istaaga ayaa ka badbaadinaya ciidamada xoogga dalka waxa ay sheegeen qaramada midoobe warbixinta ay soo saareen in ay guulo ka gaareen iyagoo aysan barbar socon ciidamadii atmis ee in ay kaabaan u jooga gudaha dalka bal ciidamada guulaha ay gaareen ee ka waran sida ay uga hadashay hay-addan waxa waaye admis ama amison ha la yidhaahdo weligood waxa waaye meelaha oo ilaha dhaqaalaha oo magaalada muqdisho oo dekeda iyo eerboorka halane iyo muxuu iyo madaxtooyada iyo dhulka ay dowladda ku shaqayso ayay amnigeeda ay si guud ay u sugaayeen laakiinse dagaal weligood shabaab lama aysan galin in iyaga lasoo weeraro maahana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo dadka degaanka waa run guulo badan ayay ka gaareen shabaab aad ayaa loo wiiqay shabaab waa taabaan inta yaroo hartayna waxa waaye koonfur galbeed iyo jubbaland ku dhuumaalaysanayso galbeedka webiga shabeelle mm. intaana waa lagu daba joogaa kollayba dowladda waxa waaye qorshe ay maarata uga degsan mm. inay ka cirab jirto muxuu ahaa wadanka oo dhan taya ahaan ciidamada xooga dalka marka maxay kuula muuqdaan in ciidamadii lagu yaqiin soomaaliya ay soo noolaan karaan haddii dowladdu ay tayeynta ciidamada ay kordhiso maku muuqataa marka tayada waa heer sare wiilashaana waa wiilal geesiyaale oo maaragtay guulo badan ka keena muxaaya dagaalka taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya generaal ibrahim muxudiin iyo saraakiisha intane intoodana waxay aada ugu mashquulsan yihiin tababaro dheeriya in la siiyo ciidanka iyo la baro maxaa wadaniyadda iyo waxa ay u dagaalamayaan inuu yahay dalkooda iyo dadkooda inay ka difaacaan cadowgan dilooday oo maaragtay dadkalka ah korneyl cali macow oo ka faalada arimaha ammaanka iyo wax ka weydiinaya warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay oo ay sheegtay halka hubka al-shabaab ay ka helaan iyadoo qaar ka mida ah wadamada yurub sheegtay inay ka helaan iyo wadamada eshiya qeybo ka mid ah al-shabaab sidoo kale in awoodooda la wiiqay sanadkan ay sheegtay inta dagaalada ay socdeen oo ciidamada xooga dalka ay cadaadis xoogan kooxda ay saareen dhul badanna ay kala wareegeen iyadoo atmis ciidamada nabad ilaalinta u jooga soomaaliya aysan garab ka helin guriguri ku duubay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya markan haddii aynu eegno dowladda soomaaliya waxa ay soo bandhigtay horjoogihii jabhadda ee al-shabaab ee gobolka bakool oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda waxaa lagu magacaabaa mukhtaar maxamed isxaaq waxaana uu ku magac dheeryahay rabbaani waxaana ninkan uu muddo ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyadoo uu horjoogahan marka u qaabilsanaa jabhadda gobolka bakool ciidamada dowladda ayaana saaka uu isku soo dhiibay kuwaas oo ku sugan goof guduud buurey halkaas oo fariisin ay ku leeyihiin ururka lix iyo afartanaad ee guutada sideedaad qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka ninkan ayaa la sheegay inuu muddo saddex sano ah uu ka tirsanaa kooxda uuna goobo badan kasoo dagaalamay dagaalo badan oo al-shabaab ay qaadeenna uu qeyb ka ahaa sidoo kale waxa uu ninkan ee tababar ku qaatay deegaanka kuntuwaare ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo kooxda al-shabaab ay tababar ku siisay intii uu ku jiray kooxda ayaa waxa uu sheegay in uu qeybo kala duwan kala soo shaqeeyay kooxda al-shabaab ugu dambeyntiina uu go-aansaday inuu ka soo baxo iskuna soo dhiibo ciidamada dowladda soomaaliya waxaana uu sheegay in uu caf iska dalbanayo dadka soomaaliyeed guud ahaan fikirkii kooxda al-shabaabna inuu ka tanaasulo ayuu sidoo kale sheegay horjooge mukhtaar maxamed isxaaq oo ka tirsanaa ururka al-shabaab muddo nala soo shaqeeyey sidoo kalena ahaa horjoogihii jabhadda ee al-shabaab gobolka bokool markaana u qaabilsana gafgaf lagu sixiriyo godob godob dhashiyo kala guracan waa kaag saaxiibayaal xog waraysi aad dhegeysanaysaan ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan iska sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay doolad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaane qaandhow iyo shimbiro qaaqle iyo qalowla soo yaacay uun rayska quullaha fagtiyo qarandi meel taagan quraanyada harkii qololabtoo duhurka qoodaysa quuta quuta qoolley ilmaa quba madaawaada qumbilaaga qaaqama badoo dhaxanta qowriira yaxaas qaata quusoo lumbada qaba ogoo jiita arjiqaana qoor yara a ah toor goranya qoob dheerah qoo farxayna daanyeer qablama kolanya qaashaaran kashintada quwaax iyo hadday qaba ku soo aado qalbacyada u kala daadisoo qurubba meelgeyda jiir qoda abuurkoo lunkan qarinay oondu joognayd kun eh. yar meesha kala soo baxo qadiyo beerayda khawaariijta eh. yaab kale intaan colu qalqaalaynay eh. qaniin iyo kudkuda hoose iyo qaatillaa kacaye qormacay aqowl iyo intii qadafna gaarsiiday ama qaranka soomaaliyeed qoorta uga duuban qorshahay iyo haddaan qira xumaantooda dad qabyaalada ay madax marto qayliyaa jiree rag qaldamay qabiil iyo intaan qoysku daba joogno dowladnima qabkeeduma fadhiyo qaabkan ay tahaye mikrofoonka qabayaan murtidu qiira i dilin aryaa raadiyo kulmiyaanka maqli jira boorta dey inta qaalinkeenni ola kale ku guurto quranjiyo shimbila xumi isuuqayla gaystay qabowraadin mayne waralla u naxariista abwaan cabdibashiir inabuur hadda ka horyaabay wuxuu yidhi qabiilkaynu aasnaa qabrigiisi loo dhacay ku qaraabtayaashii ayaan quusan weliyo haatan soo qufaayeadiya bisla waxaa kalood ka tagta qurunyo afmiinshaar waydanku qarsoonyiin waxna soo soomaad eh? qabataan waxna soomaad qabataan abdulooda naftaa weliba ku tabtay eh? dadweynihii qumanaayow kiradii eh? iyo dhiiggii baad ku qariseen wareer aniga lafteeda maqli jiray qortaadan dheeri lagu qoray cabaadya markaad xaggayga usoqalloocisabay maleqda iqabata adiga adiguna waxaad ka tagtay qabriga yaa hortiida qaaraade bal inaad qaboobiyo qaadirkey ha ku geeyo war cabdulow bashiir dheere puntland oo qir qirta marasu iska maaweelinayaaye eh. adiga jacaylka maxaa kugu qasbay warbawa siyaasaddan wax ka garan maysaaniine eh. guddiga doorashooyinka puntland beeg eh. jadwalkii doorashooyinka ay soo saareen bil bayna dib u dhigeen wakhtigii laysku ogaa doorashaduna qof iyo cod weeyay yidhaahdeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba hal maalin baa la wada dooranahayaa hadda doorashada puntland iyadoo isku masiidkan baad cirkaa maraysaa dimuqraadiyadiie kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay ninaan saaxiibanaha waxaa la weydiiyey bal siyaasada buntland xaggee maraysaa wuxuu ku jawaabay kan kan kaas aabbakeen raaca war abdikuusa weli kala dheegi jiray kan miya kaas miya kee kursiga aryaadhaha war ma haysiina siyaasada deni waa ku cidloobo intii kale dhinacay martay waxaan maqli jira maxaa keenay kaaligay inaan noqdo waa kadeed adduunye war fahmin haddaa maqli jirteen hebel weliirisaa lagu xidhay hadda siyaasaddii puntland waa laga waalay warwar mahaysaana waxaa la yidhi jinniya hadda ka inta xaaba guray oo ku badatay oo qaadi waayey dhulka ka jari waayey oo mar kale sii badiyo haddana ku sii daray war waa soco weyne aan odhanna miyaada maqli jirin war waxaa kaloo la yidhi salsal hayga yaallay allow soco kareena waan walla weyney awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay waxaan hubaaho aadanbayn ku sheegin ayaantaan mujaahid madaxweyne muuse biixi iyo mujaahid wasiir maxamed kaahin afkooda waa laga nabadgalay war cabdikuusomaada hargeysa tegi doonin war ma habar shiish baa ku dhimatay warwaaqlow hargeysa sidii hore ma ahane hadda cirka waa la fiiri karaa baddaan la eegi karin bowlaascaano haddaad joogto ciriya bad waa fiirin kardhaa warlaascaana xaggee badda uga timid war waad fiirin kardhaa war buntland warkaba haysiina mucaaradka waa shireen markii guddiga doorashooyinku jadwalka soo saaray wasiirkii hore ee maaliyadda buntland xasan shir abgaal oo hadda ah musharax madaxweynena wuxuu yidhi muddo kororsiga digayna wakka go'aanka guddidana waxaa lagu fashilinayay shirka salaadiinta waxaana looga hortegaya go'aammada ka soo bixi doona marka wariya dhammaantii xaaladdu waxay maraysaa kan miya kaas miya kee kursiga bowma xasan shilaab gaalba heesta qaadahaya wallee aaranjaan odaga waa kala irdhoobeen war kalamaanay war ma haysiine qoladii monitor gruub ee la dhihi jiray arrimaha soomaaliya ay dabagalaan warbixin boqol bog soo saareen wax loo og yahay iyo waxay rabaanna waa ku sheegeen horta waa xarfaan warbixinta waxay ku bilaab bilaabeen al-shabaab cariiri badanaa la geliyey muddooyinkii u dambeeyey taasna sida la og yahay qof walbaa la socda haddana waxay ku sii dareen al-shabaab weli sidoodii u dhisan yihiin horumar la sheegi karana lagama gaarin haddana waxay kusii daba qabteen al-shabaab amiiro badan baa laga dilay haddana waxay sii raaciyeen weli nimanku waa dhisan yihiin marka warbixintooda markaan akhriya waxaa igu soo dhacay nin shaylilaah la yidhaaho saaxiibkay ah oo ayaan dhoweyd gabdha u shukaansan jiray sawirradooda hal meel isugu keenay kadibna facebook soo dhawey oo ku soo qoray gabdhaha ila dhashay iyo gacalisadayda kadibna gabar kasta waxay isu qaadatay gacalisada la sheegaya inay iyada tahay inta kalena asaga la dhasheen war calaa kulli xaal warka murutino gruub markaan dhegaysta waxa iga soo baxday runnaha sheegin beennaha sheegin waxaad sheegtanaha waayin war waayeelkii hore soomaalidu waxay ku ducaysan jireen ilaahow haa iyo maya hal meel hanooga wada yeersin aryadaha walle hore looma dhihin manaafaaq muslim iyo gaal marba midow la soo mirta manaafaaq muslim iyo miyaa gaal eh. marba midow la soo mirta war abdul ka tagtay eh. gurub munitar waa la meel warbow munatarkaan la sheegahayo eh. wax soomaaliya maku jidhaa naw walwaa hay-ad baa lagu yidhi war somalilan miyay aqoonsadeen waa jananaar daba gale gabdhihii reer halgeysuu jeelka ku ururiyey war cumar dhuulle wuxuu yidhi dhiilkaaga marin sida halka dhaafi maysidii waa salaadarbina wuxuu yidhi inkastoo aad nuugtana kuma naxdid dherigi nafsi u dulyaale ka tagtay iloobe iloobe aryaadhaha kale maana war ma haysiinoo waxaan loo joogin aad ku meeraysatiin beriga waxaa muqdisho iyo hargeysa laga dejiyey boqol dhallinyaro ahoo qaarkood toban iyo shan sano magafayaal u xirnaayeen kii ugu horreeyana mugow dayuuradda ka soo degay dhulkow inyar ku dhambacaadsadaw sujuuday ciiddana waa dhunkada hadda dadaan dal shisheeyo dhibaato ku mudanin dalka hore u manaxaane ambaasador maryan yaasiin jaamac oo ah ergiga madaxweynaha u qaabishan arrimaha muhaajiriinta iyo xaquuqda caruurta aad dadkan dadaal badan ku bixisay iyada naftirkeedoo warrantana waxay u mahad celisay xafiiska madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda i m waxayna sheegtay intuba inay kala shaqeeyeen war abdulo ambasador maryan yaasin wanaaga dhisaha qumaha dhowraha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhoorye halye marohaye warwalaweynay annagu yaabnay xaggaanala kala aadeen war kalemaanay ambaashdoor maryan yaasiin waraysi uu ka qaada ayaan la xuseen cabdiyaan dhegaysti waxayna ka sheekaysay dhacdadii westigate oo iyaduna ku dhaawacantay wadaadkeediina ku dhintay aadna waan uga qiirooday markay ka sheekaysay wixii dhacay iyo nimankii meeshaa galay u dhaqmayeen ka horna waxaan dhegaystay hooyadeed xalima cabdi caruush oo ayada laftirkeedu ka sheekaynaysa maryan aabbaheed oo ay geeri iyo nolol ku weyso aysan meeluu ku dambeeyay ilaa hadda aqoonin war mid ka mid ah dhallinyarada ay ambasadoor maryan yaasiin ka soo furdaamisay xabsiyada liibiya ee dalka dib loogu soo celiyey wuxuu yidhi shan iyo toban sanaan ku xiraa liibiya maantana farxaddeeda lama soo koobi karo markii aan samaacadaha diyaaradda ka maqlay waxaan joognaa muqdisho si allah si aan diyaaradda uga soo degay ma aqaan sababtoo ah farxaddiyaa iga tan badatay wuxuuna kalou intaas sii raaciyey waxa dowladu ay qabato qof iyo qabiil midna ma qaban karaan calankiiyo dalkiiyo dadkiiyo manabad baa dibadahan ku raagay ma yidhi aryaanaha dhammaan dhallinyarada la keenay waxay dhaheen daryaanka le maqnayno waan idin basa taasne bulsha yahay ma nabadba bulsha yahay ma war mahaysiine dowladda kenya go'aan soomaali badan looga baahan yahay ayay qaadatay waxayna si cad u tiri cid kastoo shabaabka baqaysa nalama shaqayn karto go'aankaas inagu nala hadlahayaa eh. warwarkaa ku soo boodine cid kasto shabaabka baqaysa shaqaalaha dowladda kama mid ahaan karta ay dhaheen war kuwa xafiisyada noo fafadhiya oo wejiga duubtaa jira muuqaalka xafladaha iyo fagaaraha mugdi la isugu tago ah. kuwa facemaski karoonaha soo xirta mawqula koofiyada waaweynyo kala wadataa jidhayana warwar mahaytana golomayba kumid ah oo dawladda inshaqayta ah. magaagiyo lahayagme maga kala haafado ka degan war waxaaba jira kuwo kaloo dawladda u shaqeeya ah. oo qaarkood xitaa hay-adaha amniga ka tirsan yihiin oo marka shabaab lasoo hadal qaado ku dhahaya saaqaasana gelin hafaarahaas annagu ma galneen waa nin kula jooga laba xantaa miyay ku dhaheen bawma kuwa garanwaaga qariyaa war buruya biyo haddaan loo kala bixin oo layskala shaandhayn xaajadu toosin mayso warwarkan waa idinka wanyahay ku soo boodinine dowladda kenya macallimiintii gobolka waqooyi bari ee codsaday in shaqada meel kale loogu bedelo cabsi ay shabaab ka qabaan awgeed dhammaan toosa shaqada uga ruqsaysay waxaana loo sheegay cid shabaab ka baqaysa inaysan dowladda usii shaqay karin war deriskaaga wixii wanaagsan waa looga daydaahe qodobkaas inaan ka qaadanna sowma fiicna warbow magaalada xudre gobolka bakool shabaab waa ku hareersan yahay qofna kuma dhex karaan sababtoo ah maca dumarkoodii baa laga mamnuuca inay gudaha u soo galaan war sida reer bakool ilaa ay u dhaqmaan magaalooyinka kale soomaaliya shartoodu kama dhammaanayso sababtoo ah ciyaalkii islaamiya u degan laba jir u fuushan yahay lama la yidhi eh. haddaan khawaarijta naagahooda iyo carruurtooda layska fogayn eh. wax adallaan shartooda laga nabadgelay aryaadaha mugaymahaas maraysa samigay cabdullana waxa uu yidhi eh. tusbax go'o la sitiixa tira u baahan toglamad tusbax go'o la tira u baahan toglamad war cabdullow saaxiibkii axmed cabdullana wuxuu yidhi maamadii dhashaa joogtay oo dhoorrihii qabay fariimahaasi xubintaasi kalamana waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay salaad cabdulla cumarna waa uu farsameynayay intuu barnaamijka hawada ku jiray intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo